والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات سديتا إلى آيات السقاشن يصدح سورة النحل marka alla qudradiisa subxaanahu watacaala iyo maamulkiisa wax badan lainoo soo sheegay aayadii dambe waxay ahayd alam yarow ila ayri musakharaat shimbiraha miyaanay arag fii jawi samaai la sahlay samada hawadeeda maa yumsikuhuna ila allah allamayo wax kaloo hayaala jirin ina fii dalika laaayaatin liqowmin yuminuun wallaahu alla jacala lakum wuxuu idinka yeelay min buyuutikum guryihiina sakanan degaan wajacala lakum wuxuu idinka yeelay min juluudi lancaami xoolaha hargahoodana buyuutan guryo tastakifuunahaa aada fudayd raranaysaan yowma dacnikum maalinta geediga wa yowma iqaamatikum maalinta nagaadigaba wa min awsaafihaa suufkeeda iyo wa awbaarihaa dhogorteeda iyo asxaarihaa timaheeda asaasan alaabbuu idinka yeelay iyo mataacan alaabta guriga asaasan dharka iyo waxaasaa soo gelay mataacan oo alaabta guriga ilaa xiinin intii muddaa intaad yani nooshihiin wuxuu alla inoo sheegay dadka reermigii guryahay galaan iyo dadka reer magaalka ihi guryahay galaan dadka reer magaalkii guryahay galaan waxa wey waa guryo dhisan oo ay degan yihiin hargaha xoolahana guryaa ka dhigay waa dadka reer miiga ah hargaha xoolahay dhisanaya intay ururiya waad si fududna way u raranayaan markay guurayaan iyo markay naga yihiinba waa wax fudud wey waa waa suufka idaha iyo wabarkeeda ka geela iyo ashxaarta timaha riyaha kaana alaabbaad ka samaysanaysaan marka dee kuwaa keliya alaab lagama samayse qoladii lala hadlayey yaa dhaqankoodu sidan ahaa waxyaabo badan suufkii iyo kitaankii iyo alaab badan baa laga samaysan karaa alaab qoladii lala hadlayey baa wixii loogu nicmeeyey yaa loo sheegaya marka inaguna dee waxyaabo badan oo kale aynu samaysano kolley hargaha guryaha waa lagu dhisaa markii baadiyaha la joogo marka allah subxaana watacaala taasuu inagu galladaysanaya wallaahu alla jacala lakum wuxuu idinka yeelay min buyuutikum guryihiina sakanan meel degaana ah waa dadkii reer magaalka ahaa wajacala lakum wuxuu idinka yeelay min juluudi ancaami nicmooleyda hargaheeda buyuutan guryo waa teendhooyinka la dhisto oo kale tastakifuunahaa aada fudayd ku raranaysaan istikfaaf aada fudayd ku raranaysaan yowma dacnikum maalinta geediga wa yowma iqaamatikum maalinta nagaadiga wa min awsaafihaa suufkeeda xaggiisa wuxuu idinka yeelay iyo wa asaasan alaab alaab kala duwan oo barkintii iyo gogoshii iyo dharkii iyo wax badan iyo mataacan alaabta guriga dambiisha wax lagu qaatiy waxaasoo kale ilaa xiinin intii muddaa yacni inta noloshiinu ay ku siman tahay marka waa nicmo alle ina siiyey wey wallaahu alla jacala lakum wuxuu idiin yeelay mimaa kii khalaqa uu abuuray dilaalan hoos buu idinka yeelay wajacala lakum wuxuu idin min aljibaali buurahana aknaanan dugsi buu idinka yeelay meelaha dugsataan ood ku gabataan wajacala lakum wuxuu idin yeelay saraabiila saraabiil qamiisyo taqiikum idinka ilaalisa alxarra kulaylka wasaraabiila saraabiilna uu idinka yeelay oo duruucda ah dagaalka loo xidho taqiikum idinka idinka ilaalisa ba'sakum dhibaatada iyo hubka idinka ilaalisa kadaalika sidaa faraha badan ee alla uu inoo soo tiriyey yutimu alla u taam yeela nicmatoo nicmadiisa calaykum korkiina lacalakum tuslimuuna si aad u hogaansantaan nicmadaa fara badanee laidin siiyey muraadka laga leeyahay waxaa weeye inaad alla caabudaan ood u hogaansantaan marka wax alla wixii alla abuuray hoos buu inoo leeyahay dadka laftiisa hoos geedaha weeye marka waxa la sheegaya geedaha iyo dhagxaanta waaweyn iyo kulli hoos bay inoo leeyihiin aynu harsanayno ku raaxaysanayno haddaba kan jigjigaadoo kale geedo badan male waa lagu dhib qabaa inkastoo qabow uu u badan yahay buurahana waxaa laidinka yeelay guryo aada gashaano waa buuryaha waa la qodaa bilmatal meel dugsi a ah laga qodaayo lagu gabadha dhaxanta laga gabadaa saraabiil khamiisyadii oo kulaylka idinka ilaalin marka qabowgana way ilaalina qolada lala hadlay ree xijaaj yo umuurtooda kulayl u badnayd ee qabowgana way ilaalin tubaasiga idinka ilaaliso waa duruucda la gashadee hubka ilaalisa wey nicmadaa faraha badan markuu alla ina siiye nicmadiisa inoo kaamil yeelay lacalakum tuslimuun inaad hogaansataan baasaa laydinku yahay marka qoladaa waxa loo sheegayo inagu umalayn mahayo buuraha inaynu guryo ka qodane laakiin wixii oo kale oo dhan baa inoo kaamila waa inaan nicmada alle ku shukrino eh, xoolaha iyo waxaan xawayaanka roobkii oo diibay meeshaa iska taagan yihiin oy qarqarayaan wallahu alla jacala lakum wuxuu idinka yeelay mimaa ki khalaqa u abuuri xaggiisa dilaalan hoosas aada harsataan sida geedahoo kale wajacala lakum wuxuu idinka yeelay min aljibaali buuraha aknaanan meel gabaada ood ku gabataan yani dugsi weeye kasoo qaad wajacala lakum wuxuu idinka yeelay saraabiila jacala lakum wuxuu idin yeelay saraabiila duruuc iyo qamiisyo taqiikum idinka ilaalisa alxara kulaylka qabowgana waa ilaalin iyo wasaraabiila sarwaallo waa duruucda hubka laysaga dhige taqiikum idinka ilaalisa basakum kadaalika sidaa aad arkaysaan yujitumu alla u dhamaystiray nicmatahu nicmadiisa calaykum dushiina ku dhamaystiray lacalakum tuslimuun inaad hogaansantaan marka nicmada liinoo nicmeeyey waa inaynu alla garanaa wey fainta wallow hadday jeestaan nabiyulaahi maxamedow fa inamaa caleyka dushaada waxaa a ah keliya albalaaqu gaadhsiin almubiinu oo cad oo waadixo aadan danaysto ahayn marka haday jeestaan adiga xilkaamo saare wey adugu waad xil baxday waad gaadhsiisay wixii lagaa rabay waad yeeshay iyagay u taallaa wy iyagiiyo allay u taallaa fain tawallow hadday jeestaan fa inamaa calayka dushaada waxaa keliya albalaaqu gaadhsiin almubin oo cad way caddahay waxaa looga jeedaa wax kale kaleu nabigu ku hoos wataay ma jiro yacrifuuna way garanayaan nicmatallaahi alla nicmadiisa uma yunkiruunahaa way dafirayaan wa aktaruhum badankoodna alkaafiruuna gaalo wey nicmada ilaahay way garanayaan laakiin way dafirayaan nabiyullaahi maxamed waa ka mid nicmada ay garanayaan inuu run sheeg yahay oo aamin yahay oo mucjizo uu haysto way ogyihiin haddana ma ogola ninkan ma ogolin bay leeyihiin waxaa kaloo nicmadii way garanayaan inuu alla arsaaqo oo waxaan dhan alla u keeno way garanayaan markaasaa waxay dhihi waxaa shafaacada sanamyaalka yaa noo keenay bay dhahayaan inaguna waa sidaa wax alla leeyahy hadaan cid kale u tiirino waa dafirtay nicmadii waay yacrifuuna way garanayaan nicmat allah alla nicmadiisa oo nabiylahi maxamed inuu xaq yahay bay garanayaan uma yunkiruunahaa way diidayaan oo rasuulnimadiisay diidayaan midda kale inuu alla arsaaqo way ogyihiin oo alla khaaliq yahay haddana ku mahadin mahayaan oo agaruhum badankood alkaafiruuna gaalo way nicmo qaryayaal wa yowma maalin wadkur xus sheeg yowma maalin nabcaso aan soo bixinayno min kulli ummatin ummad walba xaggeeda shahiidan kuku markhaati uma laa yudanu loo idni maayo liladiina kuwii kafaruu gaaloobay inay cudurdaad sheegtaan loo idni maayo walahum yustactabuuna lagana xaal qaadan maayo istictaabka waxaa layidhaha qofka wax lagu canaanta la yimid oo isa soo canaanta isagu oo iskeenoo raalli halaga noqle wax raalligelin lagama rabo wey xaal baa layidhaha soomaalida xaal qaadashaa layidhi bal maalintaana sheeg baa layidhi dadka u sheeg qolo walba kii ku markhaati kici lahaa yaa loo soo saari nabiy lahi maxamed alayh salaatu wasalaam wuu inagu markhaati kici culimada islaamka ee dacwada inoo wadaan waa inagu marhaati kaci way marhaati kacayaan marka ummad walba markii la yidhaahdo ambiyada waxaa la su-aali nabinabi loo su-aali ummadaadii ma gaadhsiisay markaasuu dhihaa horta ummadda maxamediyadaha la su-aali maydin soo gaadhsiiyey baa la dhihi ha bay dhihi ummadihii kale markii la su-aal wuuna soo gaadhsiiyey bay dhihi markaasay ku dafirayaan markaasaa la dhihi yaa idinka markhaatiya ummadda nebi maxamed baa nooga markhaatiya bay dhihi len inagaa sidaa ufaafinayne marka waa maalintaa cid walba markhaatigeeda maalintaa marka camalka adigu aad meesha la timid umaa lagugu markhaati kiciye wax dulmi oo lagu samayn ma jiro waxaad leedahay khayraadana lagaa dafiri maayo maalintaa wa waa banol wey yowma maalin bal sheeg nabcasu aanu bixin min kulli ummatin ummad walba shahiidan markhaati uma laa yudanu loo idni maayo liladiina kuwii kafaru gaaloobay inay cudurdaartaan wax cudurdaara looma ogola walahum yustactabuuna lagana raaligelin dalbi maayo laga xaal qaadan maayo waidaa raa aladiina markay arkaan dalamuu dulmi sameeyey alcadaaba cadaab markay arkaan oo lagu rido falaa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum xaggooda laxda walaa hum yundaruuna loona kaadin maayo markuu cadaabku waajibo horaa lagaga gori waayo marka qur inta badan dulmiga shirkigu isticmaala inta badan shirkigu isticmaala marka qolada mushrikiinta ah, markay cadaab ka arkaanoo ay ku daataan haba yaraatee wax yar oo laga fududayna ma jiro loona sugmahay markii sidaa xukunka u dhaco horaa lagaga kaxayn wey dadka muminiinta ah ee muwaxidiinta oo naarta gala waxaa la yidhi markii saa loo geliyo iyagu way qaboobayaan yani xanuunkiibaa ka tegay dhuxul bay noqonayaan markii shafaacada nabiga iyo allah subxaana watacaala fadli iyo lagu soo saaro oo jahanamiyiin baa la yidhaha kuwa meel baa la gey jannadiiyo naarta udhexaysa markaasaa halkaasaa lagu dahiri alkiibay tegayaan qof walba waxaa la dhihi bal tamani waxaad heli lahay tamani u malayn mahayaan cid ka sarraysa inay jirto markaa umalayn jaamaniyiin baa waa qoladii jaanaba lagu soo dahiray allah wuxuu leeyahay waidaa ra'a aladiina kuwii markay arkaan dalamuu dulmi sameeyey alcadaaba cadaabka arkaan falaa yukhafafu canhum laga fududayn maayo markii cadaabka lagu rido haba yaraatee yaduufuuna baynaha wa bayna xamiimna marna biyo kulul baysdegeli marna halkanubay tegi walahum yundaruuna loona sugi maayo in yarba ha ahaatee waidaa ra'a ladiina kuwii markay arkaan ashrakuu mushrikoobay shurakaa'ahum shurakadii ay allo wadaajin jireen markay arkaan qaaluu waxay dhihi kuwiibay dacweyno rabbanaa rabbigayo haaulaai kuwaas shurakaa'unaa waa kuwii aanu kula wadaajin jir waa shurakadayadii aladiina kuwii kunaa aanu ahay nadcuu kuwa caabuda min adiga kayrkaa fa waxay tuuri ilayhim xaggooda alqowla kuwii shurakada la dacwey yahadal soo tuuri waxay dhihi inakum idinku lakaadibuuna beenaalayaal baa tihiin nama idaan caabudi jirin annagaa idin amray inaadna caabudaan aafiliin baabanu ahayn maba anaan ka warqabin marka waa asnaamtii iyo wixii noolaa ee la caabudayo wixii oo dhan wey asnaamtu dareen bay yeelanayaan oo kanaa lagu ciqaabay kan caabudi jiray yaa lagu ciqaabay iyo wixii bani aadam ahaa ee la caabudi jiray nabi ciise iyo sidaasoo kale idaa ra'aa markay arkaan aladiina kuwii ashrakuu shirkiyoobay mushrikoobay shurakaahum shurakadoodii ay alla la wadaajin jireen qaaluu waxay dhihi way dacweynayaan ogow rabbanaa rabbigay haaulaai kuwaasi shurakaauna shurakada yadii weeye aan kula wadaajin jiray aladiina ku wey kunna aanu ahay nadcuu kuwa caabudo min duunika adiga kayrkaa fa alqow way soo tuuri shurakadii ilayhim kuwii dacweeyeyba usoo tuuri alqowla hadal bay kusoo tuuri waxay dhihi inakum idinku la hadda midadaas waxay haysataa aimatu dalaal oo dhan qof bani aadama ah, ha ku raacin bilaa daliil xagga caqiidada marka la qof bani aadama ah, waa sheekh weyn oo xurmo laha weydiiyo war daliil isiidha waxaan in caqiidadanu inay saxan daliil iga siidha xagga furuucda cilmiga kale bulshada dee kugu dhaamo waad ka qaadan laakiin caqiidada lama ogola daliilaan inaad ku raacda lama ogola weligaa haddii caqiida lagu sheego daliilkii itusdhe xurmaynin ninkaa sharafta leh kaa weyn waa alqowm waxay u tuuri ilallaahi alla yomidmaa asalama isdhiibid kuwii shurakadoodii dacweeyey ee shurakadii tidhi namaydan caabudi jirin alla isu dhiibin markaa waanu hogaan markaadi maxay tari isdhiibku waxaa weye meeshii tobakeen laga aqbali maaye wa way tuuri ilallaahi alla yomaidin maalinta asalama isdhiibid bay tuuri waanu isdhiibnay leeyihiin wadalla waxaa ka lumay canum xaggooda maa kaanu an yaftaruuna kuwa been abuurtaa wixii ay dhihi jireen way noo shafaac qaadi wixii ay dhihi jireen khayr bayna siin wixii ay caabudi jireen iyagu been abuurteen ilan daliil uma haysanin wuu ka lumi maalinta meelay u ka caaniheli mahayaan marka qofka xaqa ku socda ee muuminka maalintaa wax u dooda xataa waayi maayo maalintaa wax u dacwooday iyo wax u shafaaco qaada midna waayi maayo muuminku waxaa iska ilaalisaa aimatu dalaal qof baadil kugu hogaamiye oo diinkaaga dhigay weligaa iska ilaali qiyaamaha saanbay noqon wadalla waxaa ka lumi canhum xaggooda maa shaygii kaanu ah yaftaruuna kuwa been abuurta way waayi maalintaa waxba heli maayaan aladiina kuwa kafaru gaaloobay wasadu ka jeediyey dadka can sabiililaahi alla wadadiisa zidnaahum waanu u ziyaadin cadaaban cadaab oo fowqa cadaab kala dul saaran bisababi maa shay sababti kaanuu ah yusiduuna kuwa fasaadiya ardada bishirki walmacaasi ku fasaadiya meeshana waa imatu dalaalkii laba cadaab buu leeyahay cadaabna gaalnimadiisa cadaabna dadka uu duubsaday oo xaqa ka celiyey labadaa cadaab buu leeyahay maalintaa labadaa cadaab buu leeyahay qofka xaqa dadka ku hogaamiya laba ajri buu leeyahay ajrigii uu isagu galabsaday iyo inta raacday ajrigoodii ajri la-eg iyagana waxba laga nuqsaamin maayo bal labadaa isbarbar dhigse weligaa nin dalaal ku socda ha raacin way iska ilaali aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wasaduu ka jeedsaday ka jeediyey can sabiililaahi alla wadadiisa ka jeediyey zidnaahum waanu u ziyaadin cadaaban cadaaba fowqa alcadaabi cadaab kala dul saaran cadaabkii gaalnimadooda ahaa iyo cadaabkii dadka raacay duufsadeena bisababi maa shay sababtii kaanuu ahan yufsiduuna kuwa fasaadiya ardada bishirki walmacaasi yowma maalin haddana xus baa nabiga u sheeg waa darafo iskurtaa waxaa loo leeyay darafku meeluu ku tacalluqu u baahan yahay yowma maalin nabcasu aan bixinayno fii kulli ummatin ummad walba shahiida kuku markhaatiga calayhim dushooda oo min anfusihim iyaga naftooda jinsigooda waa nabigii loo diray iyo ninkii caalimka ahay wax sheegi jiray iyaga jinsigooda meel kale ka imanay hadduu meel kale ka yimid malaa'iga waxaa noqon lahaa way dacweyn kari lahayn maba ogeyn bay dhihi lahay kuwii ay siiqineen baa ku markhaati kacay min anfusihim wajinaa waanu kula nimid waan kula imananaa waanu kula nimid bika adiga shahiidan xaalo aad ku tahay ala hawlaa kuwa adiga ummadaada ah wanazalnaa waan dejinay nabiylahi maxamed caleyka dushaada alkitaaba kitaabkii tibyaanan cadayn darteed mafcuulu liajli haddii laga dhigo ama mubayinan xaalo aada cadaynayso likulli shayin shay la arka kulligii iyo wahudan hanuun buu yahay kitaabku waraxmatan raxmad iyo wabushraa bishaara lilmuslimiina maalinta waa maalintaa qof walba ciddii ku markhaati kici lahayd baa la keeni oo naftooda iyaga la jinsi ah oo la nooca isku dhaqan ahaayeen adiga marka nabiy llahi maxamed ummadaadii baa la keeni ood u markhaati kici culimaduna waa sidoo kale kitaabkan waxaan kuugu soo dejinay inaad shay walba caddayso oo kitaabka ku jira shay walba cadayso iyo hanuun iyo raxmad marka kitaabku shay walba oo loo baahan yahay wuu sheegaya qur-aanka kariimkii ama qur-aanka si toosa ah ha looga fahmo ama sunnada nabiga ha laga faa'iidayste shay walba oo dadku u baahan yahay dhaqan iyo dhinac walba looga baahan yahay qur-aanka waa laga helaya daliil laga waay maayo axmed binu xambal ashaybani raximahullah boqolaal kun oo xadiis buu yaqiinay xadiis saxiixa oonu qur-aanka ka helin ma jiro axmed bin xamed hadda musnadkiisoo kale waa afar iyo soddon kun oo xadiis iyo weliba dheeri xadiis saxiixa oonu qur-aanka ka helin ma jiro axmed bin xamed imaam ahli sunna axmed bin xamed allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala yowma maalin bal sheeg nabcasoo aan bixinayno fii kulli ummatin ummad walba shahiidan ku ku markhaati ka caleyhim oo min anfusihim iyaga la nooc aho ah wajinaa waan kula nimid bika adiga shahiidan xaalaad markhaati tahay calaa hawlaai kuwaa ummadaada ah wanazalnaa waan dejinay caleyka dushaada alkitaaba kitaabka qur-aanka ah tibyaanan cadayn darteed yaan u dejinay likulli shayin shay la arka kulligii la caddeeyo wax kasta oo dadku u baahan yahay caqiidi iyo camalba iyo dhaqan iyo wahudan hanuun tibyaanan wahudan hanuun xaalow yahay iyo waraxmatan raxmad iyo wabushraa bishaara lilmuslimiina waynoo bishaaray qur-aanku aada buu inoogu bishaaray markaan u hogaansano intaasoo bishaaro ah ilaahay jannadiisa wuxuu ku diyaar gareeyey ha ka sheekh in allaha alleh yamuru wuxuu amraa bilcadli caadilnimo iyo walixsaani samafal iyo waitaai dilqurbaa qaraabada kuwa saaxiibka ah wax siintooda wayanhaa alla wuu naahiyey can ilfaxshaa'i xumaanta iyo almunkari munkarka alfaxshaa'i waxa weeye xumaanta daahirka ah munkarkuna waa wax ruuxu inuu qarsado laga yaabo iyo walbaqya dulmiga yacidukum alla idin wacdiy saasu idin wacdiyin lacalakum tadakaruuna si aada u waantoontaan cadligu waa wax ballaadhan wey cadli buu ka amray naftaada u caadilnitaba samee raashinka markaad cunayso ha iska badin naftaada u caadilni samee wixii iyada khayrkeeda u samee walaalkaa u caadilnimo samee wax laga soo bixi karo maaha caadilnimadaasi wax walba u caadilnimo samee daacada u caadilnimo samee qur-aanka caadil samee dadka walaalaha u caadilnimo samee weligaaba ka bixi maysa waa samafal samafal oo dadka wax loo taro oo diinta islaamka lagu dhaqmo waxaan xusuusnahay xamar wadaad oromo aha magaciisii hadda iga fakaday lix bilood buu bilcadli walixsaan iyo khudbada ku aqrii jiray jumcada lix bilood iyo khudbada jumcada yaamuru bilcadli walixsaan aayaddaa unu sharxi jiray waa lix bilood oo kamil marka cadligu dee wax soo oodmi maaha wax waliba caadil bu ka fadhigaagu xataa caadilnimo u baahan yahay waa inaad si fiican oo wanaagsan oo sharaf loo fadhiso wax waliba cadligu u baahan yahay in allaha la yaamuru wuxuu amray bilcadl caadilnimo wax walba laisu dheeli tiro iyo walixsaani samafal oo diinta islaamka loo samafalo dadka walaalaha loo samafalo oo adigu lafahaada isu samafasho iyo waytaai dilqurbaa qaraabada kuwa saaxiibkaa ah, aada wax siiso mafcuulkii baa wayanaa alla wuxuu leeyahay cani faxshaai xumaanta aada foolxumadeeda u baahsan tahay iyo walmunkar munkarka waxaan sharcigu ogolayn oo faxshadu marka waa si guud munkarkuna waa wixii adigu aad inaad qarsan karto ay suuragal tahay iyo wabaqiya dulmiga yaciidukum alla saasuu idin wacdiyaya lacalakum tadakaruuna si aad u waantoontaan alla subxaanau watacaala nabiyullaahi maxamed wuxuu inoogu soo dhiibay wax walba aynu u baahannahay marka waa inaan qur-aanka waxaan ku celin insha allah nin hadduu caqiide kuu sheego daliil-aan ka qaadan taa iska jira furuucda kale iyo cilmiga bulshada ninkii kugu dhaama ka qaado laakiin caqiide markuu yahay oo uu kuu sheego daliilkeedii isii ku dheh allah wuxuu leey subxaanau wataala waa fuu oofiya bicahdillaahi alla ballantiisa oofiya idaa caahadtum markaad ballantaan walaa tanqudul aymaana dhaartana ha burinina bacda intii la adkeeyey kadib walxaal qad jacaltum alla aada uga yeesheen calaykum dushiina kafiilan damiin ama shaahid aada uga yeesheen awfuu bicadilaahi bicadillahi waxaa looga jeedaa ballanka aad magaca alla ku gashay iyo ballankaad alla la gasha labadaba alla ballankaad la gashay waa maxay laa ilaaha illa allah maxamedun rasuulullahi markaad ogolaatay alla inaad caabudaysaad ballankula gashay haburini ballanka aad magaca alla ku gashana haburini adkee dhaarta caadigaana haburini idinkoo adkeeyo alla ku dhaartay haburinina idinkoo alla shaahid uga dhigay marka meel kale waxaa jira xadiid iyo kutubta qur-aankaba dhaarta kafaaraha laga bixiya layidhi markaad dhaarta jabiso kafaaraha laga bixiya tanna ha jobinina la leeyahay taa kafaarada laga bixinayo waa dhaarta dadka dhexdiisa wallaahi inaan saa yeeli wallaahi inaana saa yeelayn sidaa noqon manciga iyo waxaasoo kale tan waa dhaarta aad ruux isu dhaarataan inaad wada jiraysaan inaad wada saa noqonaysaan waa dhaarta aad ruux isu dhaarateen way tan kafaaraba kama bixin kartid ma jabin kartid wfu ofiya bicadillaahi alla ballantiisa ofiya ballantaad alla magaciisa ku gasheen ama alla la gasheen ofiya idaa waktigii caahatum aad ballan gashaan walaa tanquduuha burinina alaymaana dhaaraha bacda tawkiitiha intii la adkeeye kadib magaca alla lagu dhaartay soo lama adkaynin walxaal qad jacaltum alla aada uga yeesheen calaykum durtihiina kafiilan shaahid ama damiin in allaha alla subxaanahu watacaala yaclamu wuxuu ogyahay maa tafcaluuna waxaad samaynaysaa adaad dhaarta jabisaan daad been ku dhaarataan wax alla waxaad samaynaysaan oo dhan allaa og idinka abaalmarin bay ka dhiganta in allaha la yaclamu wuxuu ogyahay maa tafcaluuna waxaad falaysaan walaa ha ahaanina kallatii gabadhii oo kale naqadad furfurtay haslahaa liilankeedii maydhaxdeedii oo kale ama duntii la soo hayay min bacdi quwatin xoogeyn kadib ankaasan furfur tattakhiduuna aad ka yeelanaysaan aymaanakum dhaartiina dakhalan khiyaano oo baynakum idinka dhexdiina maxaad khiyaano uga yeelatay an takuuna bian takuuna waa inay tahay ummatun ummadi hiya iyadu arbaatu ka laan oo ka xoolo badan min ummatin ummadda kale allah wuxuu leeyahay waa gabadh waa miisaal marka gabadh waxaa jirta doqon ahaydoo maka joogi jirtaa la yidhi maalinta niskeeda hore way soohi niska dambena way furfuri marka waxaa loo jeedaa camalkii aad qabateen wanaagsanaa dib ha ka burinina oo dhaarsiini aada gasheen ha burinina camalkiinii saxiix aad gasheen ha burinina sida gabadhaasoo kale waa tusaale marka gabadhaasu haba jirte laakiin waa tusaale guud wey gabadhaa keliya maaha waxaa la yidhi markaa dhaartii ka yeelanaysaan dakhalan khiyaano qolaad u dhaaran waa qolo yar xoolo badanoo inaad ku gaban karta yaad u aragtaa markaad u dhaarataad kuwo kaleo iyaga ka xoolo badan ama ka tiro badan yaad arki waad burin oo kuwii kale adana ugeli dhaarta khayaanaha ka dhigo marba ciddaad doontaa kula walaa takuunuuha ahaanina kalatii gabadhii oo kale naqadad furfurtay aslahaa liilankeeda liilan inaan dhalinyaradu garan baan umalay maydhaxda la diire ee lasohaa liilanayida min bacdi quwatin xoogeyn kadib ay soohday ankaasan furfurid tatakhiduuna aad ka yeelanaysaan aymaanakum dhaartiina dakhalan khiyaano baynakum idinka dhexdiina aad isku khiyaanaysaan khiyaanood meeshay ka iman an takuuna bian takuuna waa inay tahay ummatun ummadi hiya iyadu arbaa tu badan min ummatin ummad kale oo tii aad u dhaarsanaydeen tu ka badan markaad aragtaan aad kaga baxdaan tii dhaartii inamaa yablukum ullah alla wuu idin imtixaani bihi xukumkan uu idin dul saaray yuu idinku imtixaani alla subxaana wa tacaala imtixaanka dee inaad ka baxdaan baa la rabaa inamaa yablukum ullah alla wuu idin imtixaani bihi bi haada alxukmi buu idinku imtixaani iyo waliyubayina imtixaankay ku cadfan tahay iyo waliyubayina inuu idiin caddeeyo lakum idinka yowma alqiyaamati maa shaygii kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna kuwa iskhilaafa fiihi waxaa qiyaamaha aad isku khilaafsan tihiinna meeshanu idinka cadaynba qiyaamaha waxaad isku khilaafi lahaydeen inay waxani khayaano tahay oo waxanu wanaag yahay oo waxanu sidaa yahay khilaaf baa qiyaamaha ka dhicla inaad isku khilaaftaan ay suuragal ahayd yaaba haddan laidinku cadaynaya wey waliyubayina inuu idin cadeeyo lakum idinka yowma alqiyaamati marka dee qiyaamaha la joogaa laynoo cadayn waxan oo dhan oo riixu quman oo dhan iqra kitaaba dembigan ma la timin khayrkan adigaa leh sidaasoo kale wixii adduunka laisu khilaafsanaa ee anaa qumaniyo anaa qumaniyo kaasaa xun ahayn qiyaamahunbuu xaqu iman waliyubayina inuu idiin caddeeyo yuu alla sidan idiin leeyahay oo idiin imtixaanaya lakum idinka yowma alqiyaamati maa shay kuntum aadan fiihi taktalifuun kuwa isku khilaaf walow shaa allah alla hadduu doono lajacalakum wuu idinka yeeli lahaa ummatan waaxida ummad keliya oo isku diina oo isku dhinac u socota marka waa meesha caqiidada ugu adag meeshani alla hadduu doono isku mid buu idinka dhigi lahaa laakiin cidduu doonana wuu halayn oo shaydaan baa raaci cidduu doonana wuu hanuuni waa sidaa wey sidaa un ku daar walow shaa allahu alla hadduu doono lajacalakum wuxuu idinka yeelay ummatan jamaaco waaxidatan oo keliyaho isku diina oo isku fikrada walaakin yudilu alla wuu haleeyaa man yashaau qofkuu doono shaydaan baa lagu daba daraa wayahdii wuu hanuuniyaa man yashaau qofkuu doono xaqaa la waafajiyaa walatus'alunna wala tusaluna waa la idin weydiin amaa shaygii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna ku acmalsan markii aad ku talagashan tahay waxaad samayn in lagu weydiinayo dee khayr may wax kalaa samayn waxaa lama rabo wax baadila in lagaa helo dembiba in lagaa helo lama rabo hadduu khada kaaga dhacana markaaba ka tooba keen khayrka isaga waxaad karta o khayrku isaga culays male waxaad karta keliya wey shaygu hadduu tarki yahay dhib male maogta marka shayga haddii faraha ka qade wax dhibi kaa soo gaari maayaan laakiin shayga la samaynayo yaa dhib badan marka daacada fataqullah ma sadactum wey wala tus'aluna waa idin weydiin camaa shaygii kuntum aad ahaydeen kuwa camal fala walaa subxaana